بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناad العاalي والناaزل nooca sagaal iyo labaatanaad wuxuu ku saabsan yahay macrifaة الإsnaadi alcaali isnaadka sareeyo iyo wالnaazili isnaadka hooseeyo marka alcaali والnaazili waxaad u qaadataa isnaadkii sanadkiisa uu gaaban yahay بالنسبة للوsائط aw cadد الأسانيد ilى الرasuل صلى الله عليه وسلم caali w naaزilkana kulamaa kahurat cadد الأسانيد asigana waxaa la yihahdaa naazil marka in la raadiyo almuصنifuun laga bilaabo ilى النaبي صلى الله عليه وسلم xadiidka isnaadkiisa uu gaaban yahay maطluub sharcan waay sababtan uu sheegi doono musanifka oo ah kulamaa qalt alwasaaئط bayna الmuصنifi wa bayna الrasuul kana daliila calى qilati اxtimaali wuquuci اlkhalط algalط wاlkhaطأ taas layskuma haysto wax fiican waay taasay ahayd in xoog la saaro laakin hadda cilmigan oo macrifat caadi caali wanaazil waxa weeyaan dadka muxadisiinta waxay iska samaysteen oo waktiga ay daalaan ay ku nastaan fulan oo fi lqarni saabica ama alqarn khaamis alhijri aa laleeyahay adiga axaadiida aada warinay sanadkee ugu gaaban ila rasuul sala allahu alayh wasalam waa shay mulax iska ah oo waxweyn hadda kusoo kordhina aysan jirin walidaalika in laga xadfay bmustalax sidiisaba laakiin markii la fiiriyo min almusanifiin mathalan waxaa jirta asani nasaa-i oo kale yarwi biha arbaca wa fi asaniid yarwi biha cashara ixdaa cashar isku mid maa xadiidkaas taas in ihtimaam la saaro oo hulaahiyaat axmed hulaahiyaat الbukhaari rubaaciyaat الnasaa-i wa abi dawuud oo kale in gooni loo soo bixiyo ama ihtimaam gooni la siiyo waxba dhib malaha lahin laakin wax hadda ay meeshaan kaga hadlayaan waa shay iska nooc min atafakur ah walidalika waa dul maraynaa xataa natamakana min qira'ati اbaab aladi yalih markaasuu musanifka aslu lisnaadi awala khasiisat faadilat min khasaa'is hadi اluma wa sunat baaligaة min aلsunan اlmuؤakada waxa weeyaan madkl buu ka dhigtay aslu lisnaad isnaadka asalkiisa oo in akhbaarti sanad lagu wariyaaho awalan marka ugu horeyso khisiisatun weeyaan waa mid gaar ah faadilatun ee dheeraad eh oo min khasaa'is hadi lumma ummadan waxay la gaar ka tahay kamid ah wa sunnatun weeyaan ee aada u xayl dheer oo min asunani almu-akada in sanad wax lagu wariyaahu ummadaanay la gaartahay umamtii hore waxaa kutubtooda ka dayacay waxa weeyaan ma kaanuu yarwuuna alculuum bilasaniid walidalika nin kasta wuxuu awood u yeeshtay inuu siduu rabo u hadlo wuxuu rabo u sheego ihahdo laysa xadiiduka axaq biaxaadiidi laakiin ninkaa markuu sanad wax ku wariyo khalaas waa dhamaatay marka taas horta waa madkl weeyaan waruwina min غayri wجهin can cabdالlahi بn mubaarak anahu qaala alsnaadu min الdiini lowla اsnaadu laqaala man shaءa ma sha kalaam aada u qiimo badan waa cabdالlahi بn mubaarak الzahid اmuxadih almujaahid alsnaadu min addiin buu kamid yahay bu waa juz min addiin liannahu anta sidaa taqaanid waxa weeyaan laysa lanaa طariiq ilى اlwusuul ila kalaami الrasuul ila min khilaal alasaniid marka alwasiilaة lahaa xukmu algaayaat maa laa yatimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajib marka min hada اlbaab faاlisnaadu min addiin lowla isnaadu isnaad hadduusan jiri lahayn laqaala wuxuu dhihi lahay man shaaa ninkii doono maa shaa wuxuu doono dhihi lahay dadka waxa weeyaan waxaa kala bixi haati biisnaadika oo waxaan aad ku warinaysaa lagu kala baxay asiga hadduu hiqa yahay qofkaas waxaa laleeyahay waxaad wax ku warisana tusi hadduu asiga hiqo ahayna waxaa laleeyahay sanadka intaadan noo sheegin adig yaabana kaa shakisanna meeshaasaa lagu kala haray markaasuu uri wa alabu lculuwi fiihi wa talabu lculuwi sarayn in la dalbo fiihi fi lxadiidi sunnatun aydan yani waxa weeyaan in qofkii ou raadiyo aqrab sanad yuusilhu ilى الnabi sal اlه alيه wasalam waxa weeyaan waa suna walihada اstuxibat الrixlaة ina in la safro yaa la suneeya fiihi fi اlxadiiثi alaa maa sabaqa dikruhu dadka oo muxadisiinta waxaa lagu bartay waxaa kamid maa kaanuu yaqnacuuna biاlasaniid xataa yadhabuu ilى الnabiy sal اlه alيه wasalam saxaabadii laga soo bilaabo damaam ibni thaclaba qowmkiisi uu nebiga dad u diray oo wuxuu nebiga yahay iyo wuxuu amray u sheegay intuu soo kacay buu nebigu u yimid markaasuu ri zacama rasuuluka ana anaka qulta lahu anaka ana allaha arsalaka allahu arsalaka buu ku yihi marka wuxuu heli karay an yaakuda bisanadi naazil lakinahu lam yarda bidalika faraxala ilى الnabiy sal اllahu alayه wasalam qala axmed bnu xambali radi allahu canhu طlb اlisnaad اlcaali sunat can man salaf طلب الاسناad العاalي isnaadka sareeya oo la dalbo sunatun weeyaan can man salfa maala sheikh baa wuxuu joogaa khuraasaan cilmigiisi oo laga wari ninka wari oo hiqana magaalada baqdaad uu kula jooga haddaad axaadiis ninkan ka warisid waa heli kartaa laakiin wuxuu noqonaa sanadkii dheeraanay xataa tusqita hada tilmiid ood asiga la darajo noqotay sheikhi aad usafraysaa khuraasaan joog وتأخذ الحديث عنه فتكون أنت وهذا aladi kaana min almuftarad an yakuna shaykaka labadiina waxaad noqonaysin laba wada sima marka kulamaa saas loogu dadaalo nabigaa loogu sii dhawaanaya wax fiican weyan kaas waqad ruwinaa ana yaxya bna maciin radia allahu canhu qiila lahu fii maradihi waxaa lagu yihi aladii maradkoo maata fiih maa tashtahi maxaad jeceshahay baa lagu yihi qaala wuxuu uri beytun khaalin wa isnaadun caali yaحyى بن معين maata في madinaةi rasuuli الlahi rحla طawiila oo nin bغdaadi a caalam الإسlaami طaafa brijlayh ymnة وysrة yabxaث can xadiiثi rasuuli الlahi sal اله عليه wasalam waxaa la yihi intu uu gacantiisa keli ku qoray oo xadiiثa sitmiئaةi alf xadiiث katabahu biyadih wma kutiba lahu bfulusi yazid calى hada الcadad wuxuu xoola haysto dhan meeshaasuu ku bixiyey fi النihaaya طaafa طaafa kaana ymuru calى madinati rasuuli الlahi fajaءahu اlmarض wahuwa qariib laa yucrafu kahiira sida uu meelaha kale ka ahay ma ahayn meeshaasuu ku dhintay markaasu markuu dhintaa layihi hada sayid اlmuslimiin fi xadiidi rasuuli الlahi sal اlه alيه wasalam ummadii markaasi ay kulligii soo wada baxay marka yaxya bnu maciin waxaa lagu yihi maada tashtahi qaala beytun khaalin meel beyt oo oo cid joogta ay jirin ninka cilmiga waxaa lagu yaqaana annahu yashtahi alkhalwa binafsihi sida wax u akriyo wax u fahmo wax u qoro kama daalo nin haddaad aragtid markii oo dhahay meel aan laga shaqarayn wax kuma akri kari allah yram allah yarxam xaalah ninkaas waxaa weyaan waa u dhamaatay baynamaa ninka laa yamallu min aljuluusi maca nafsihi markii guriga loosoo garaacana u nacayo markuu mashquul maanta noqdana uu aada u dhibsanayo ninkaas waxaa weyaan khasla min khasaar khisaal cilmi buu helay oo ah in ariiqii lagu raadi lahay cilmiga oo qofki inuusan anlaa yastawxisha min min juluusihi waxdahu taas oo kale wa isnaadun caali isnaadun caali waxa weyaan isnaad sarey oo nabiga u dhow labadaasaan adduunyada ka raadinaa buuri radia allahu canhu yubcid اlisnaada min alkhalali liana kula rajuli min rijaalihi yaxtamilu an yaqaca alkhalalu min jihatihi sahwan aw camdan fafii qilatihim qilatu jihaati اlkhalal ila akhirih waa kanaa sababta u culuwiga u qiimo batay maxoy tahay haddii lagu weydiiyey waa kan jawaabteedi wuxuu ku yihi alculuwu saraynta oo isnaadkii oo gaabnaada yubcid lisnaada isnaadka uu fogeynayaa min alkhalali khalalka waxaa weya inqiطaac tadliis ixtimaal khata say xifdigo xumaado wax dhan khalala la yihahdo yubcid اlisnaada min alkhalal naqsi buu ka fogeynaya isnaadka lianna kula rajulin mid kasta oo min rijaali isnaad kamid eh yaxtamilu waxaa suuragal eh an yaqaca alkhalalu min jihatihi qofkaas jihadiis inuu naqsi ka yimaado sahwan ha ahaado aw camdan ha ahaado fa fii qilatihim markay yar yihiinna qilatu jihaati اlkhalal naqsiga jihaadka ka imaan lahay baa yaraanaya wa fii kahratin badigoodana kahratu jihaadi khalal khalalka jihaadka uu ka imaan lahayaa badanaya wahada jaliin waadix buur fiiriyaa nin kasta ninka ninka ugu kalsooni badan xadiid alaysa bashara nacam hadduu bashar yahay suuragal waxaa bashar uu yahay anahu yakdib waa wa waarid nin laleeyahay macsuum can ilkadib majid haddaan kasoo tagna xataa inuu khata oo sahwi ama eh, maxaan ku ihaha afle ay ku dhacday waa suuragal xadiidkaa marka saddex qofood haddii lagu wariyo saddex ixtimaal a ku jiri karto ninkan inuu khalad samey kan inuu ikhtilaaf samey inuu khalad samey wax ka wanaagsan xadiid waa lagu wariyay malik naafic can cumar ma jiro ibni cumar maca kownihi saxaabi laa yaslamu min an yaqaca fi galad waa ixtimaal waarid aw ah. walow waxid bilmea ha noqdo naafic nafs shay maalig nafs shay saddex ixtimaal sanadka saddexdaas ixtimaal saddex sanad xadiidka saddex rajul lagu wariyey ixtimaalaadki saddexay noqdeen kii afar lagu wariyay ixtimaalaadki waxay noqtay afar marka alxadiid aladi yatawajah ilayhi ixtimaalaat alkhaطأ min halaata jihaat aqal waaxsan waafdal mima law kaanat min arbac jihaat saas wa kulamaa kahurat اlasaniid kulamaa kaana ixtimaalu khaطأi akar lannahu nin kastoo raawi inuu gafaa suuragal ah yani waa gafa maha ogo waa ixtimaala lagu leeyahy waa ixtimaal marka ixtimaalkii baa yaraanay hadduu cadadki yaraado hadduu batana wuu badanaya intaas keli a ayb uma in alculuw almaطlub fi riwaayat اxadiid calى aqsaamin kamsa bul culuwi o dhan waa soo gaabinayaan in alculuw almaطlub saraynta la dalbayo fi riwaayat axadiid calى aqsaamin kamsa awaluhaa alqurb min rasuuli الlahi sal اlه alيه wasalam nabigoo loo dhawaado biisnaadi nadiifin isnaad nadiif ah oo macnaha riwaadkiisa ay fiqaad yihiin ay dubaad yihiin غayra ضaciif haddana ah wadalika min ajali anwaac اlculuw kan bay ahayd kan in xooga la saaro culuw anwaacdiis kan ugu weyn weeyaan waqad ruwina can mحamed bn aslm tusi الzahid الcaalim radي allahu canhu anahu qaala qurb اlisnaad qurb aw qurbat ilى اllahi caza wajal isnaadka hadduu dhawaado waxa waa u dhawaan ilaahay loo dhawaaday leesh markaasuu ibn salax yiri hada kama qaala lana qurba اlisnaad qurb ilى rasuuli الlahi hadduu isnaadka yaraado nabigaad u dhawaatay saas wa wاlqurbu ilayhina qurb ilى اllahi caza wajal haddii qurba dhawaan la yih hadii qurba la yihaahdana lana riwaayat alxadiid biisnaadi qaliil huwa qurba ilى rasuuli الlahi sal اlه alيه wasalam yani qariib ilى wma kana dalika fahuwa qurba ilى اllahi man yuطic الrasuula faqad aطaac allah الثاني whuwa اladي dakarahu الxaakimu abu cabd الlahi الxaafiظ alqurb min imaami min a'imat اlxadiid meeshaanay ka bilaabatay marka waxaa muxadisiinta ay wakti ku qaateen markii ay muslimiinta inxitaadka ku bilowday fuqahada waxay bilaabeen in la yihah kutubtan lama fahmi karo fiqiga wuxuu u qornay ana kula mas'alatin yudkaru bima laha min adila wa tacliilaat wa aathaar wa wa aqwaal الtaabiciin yaa masalada hal mas'ale keliya waxaa laga yaabaa ninkan faqiha inuu dhowr daliil inuu daba dhigo sidaasa cilmiga fiqiga u ah dad baa intay yimideen umadii qasurat ilhimatu wafaturat alcazaa'imu waawa markaasaa waxaa bilaabat mutuun aada moodid eh, algaaz in la qoro cilmigii marka hada xaraam hada xalaal hada laa yajuuz hada yajuuz hada yusan kaanahu ninkaa musharicin uba yahay markaad yajuuz leedahay limaada jaaza markaad ilaadaha sheegan waa muxaram limaada yakun muxaraman adaadan aadan daliil ii sheegin waaad waxa weyaan waxaad ka dhigtay inaad ummadii o dhan taqtac alumma an can nusuus waa wax aada u dhib badan weyaan waktiga fuqahada halkaas ay galeen iyo muxadisiinta anigana wax lamid ay galeen oo maanta dhan waxaa waktiga lagu qaadaya u yihi xataa ibnu xajar kamaa mara bina fi nushat nadar inaybu wixii ahamka ahay in an yataطalabuu fiqha alxadiid wa wadalaalaatihi o dhan inta iska dhaafeen ya fulan isnaaduhu qariib ilaa fulan wafulan isnaaduhu aqrab min fulan maanta dhan intaasaa xoogga la saar wax weynu hadda kusoo kordhaysa male wadaliil calaa dalika wixii hadda waktiga lagu bixiyey nimankaan fi lqarni saabic wasaadis wakhamis joogeen waxay waktiga ku bixi jireen hadda annaga waxaan ka hayna ma jirto liana almusanafaat hiya almuctabara marka imaamkaas u dhawo oo maka fogow kitaabkii baaba qoranba wixii ka dambeeya saqatuu jamiica marka waxay ahayd in ummadda si kale looga faa'iiday marka ufiirso hadda wuxuu iri wa huwa aladi dakarahu alxaakimu abu cabdillahi wuxuu iri alqurbu min imaamin min am xadiid imaam min aimati alxadiid oo loo dhawaado wain kahura alcadadu cadadka hababata min dalika alimaam ilaa inaad imaam maalik aada ku dhawaatid dhawaashadaasna waxaa weyaan bictibaari gayrika dadka kaloo mucaasiriinta ad ka sanad gaaban tahay anta aqrab sanada ilaa malik walow kaana bayna malik wa bayna الnabiy sal اla alيه wasalam cadad kahiir marka waa culuw nisbigii ahay kii hore waxa weyaan culuw muطlaq waa tii lalahay oo kulu xadiiثin qasura sanaduhu fahuwa culuw muطlaq waa midka madluubka sharcan waa kaas midkaana waxa weyaan imaamaad u dhawaanaysaa wax yaro faa-ido uu leeyahay oo isnaadkan haddaad imaam ku dhawaatid walow qaala isnaadu maa bacda alimaam imaamkaas yataxaraa fi lxadiid kaannahu adigoo dhaysa wixii ka dambeeya asaa i kafaalo qaaday intaan kalena waxaan ku dadaalayaa in sanadkayga u gaabto oo adigoo dhaysbay lamid tahay laakin hada yasixu low kaana alimaamu laa yarwi ilaa can hiqa sidii imaam maalik oo kale la yihi marka alqurbu min imaamin in loo dhawaado min aimati اlxadiid yani alwasaa-id baynaka wa bayna hada imaam qaliil bisarfi nadar an yakuna alcadadu kahiira min dalika alimaam ila rasuuli اllah faida wujida dalika fi isnaadin haddii isnaad sidaas laga helo wusifa bilculuwi inuu sareeyaa lagu tilmaamaya faida wujida dalika fi isnaadin hadii laga helo isnaadka wusifa bilculuwi nudira ilaa qurbihi yaa loo fiiriyaa min dalika alimaam imaamka inuu dhow yahay wain lam yakun caaliyanba yuusan ahaanay binisbati ilaa rasuuli illahi waa nafs almacnaa oo hore lagu soo celila wa kalaamu alxaakimi xaakim kalaamkiis yuuhimu waxau malagelinayaa ana alqurba min rasuuli illahi laa yucaddu min alculuwi almatluubi aslan liannahu hadalkiisaa wuxuu yahay alqurbu min imaamin min amika xadiid ou yiri u ka bilaabay ma dhihin alqurbu ila nabiy sala allahu alayh wasalam bsna biisnaadin qasiir ma dhihin marka kownuhu ou kaa ka bilaabay inaysan wax ka sareeyi jirin iyay dad u fahmeen imaam xaafidka ma ah laakin fi naas qaaluu ina alxaakima laa yactabiru alculuwa ila ida kaana qariiba min axadi اla'ima marka maadaama intaasuu ku xasiidaday waxay u fahmeen anahu nafa alculuwa min alqurbi ilaa rasuuli llahi sala allau alayh wasalam saasay u fahmeen dad markaasuu musanif wuxuu uri wahada galatu min qaa'ilih waa galad oo ninka yiri ay ka timid lianna alqurba minhu nabigoo loo dhawaaday biisnaadi nadiifin isnaadko gayri daciifin yaa awlaa bidalika asaa kaga owleysan in culuw mutlaq lagu magacaabo kan nebiga loogu dhow yahay sanadkana uu gaaban yahay yaa ku fiican in culuw muطlq looga magacaabo midku xaakim isheeg walaa yunaasicu fi hada midkan kuma doodayo man lahu muskatu min macrifa nin in yaroo macrifo le ku doodi maayo inuu sanadka nebiga u dhow ka fiican yahay sanad imaam kale u dhow inuu ka fiican yahay muska bimacnaa qaliil min almacrifa ayaa loo jeeda wa kaana alxaakima araada bikalaamihi dalika in wuxuu ula jeeday ihbaat alculuwi culuwi in la sugo lilisnaadi loo sugo biqurbihi bisababi qurbihi dhawaashidiisa min imaamin loo dhawaado wain lam yakun you baahana sanadkaas qariiban ilaa rasuuli illaahi fiiri kalaamkii xaakim cagsigii kusoo baxay xaakimna wuxuu ula jeeday saan loo dhihin wax oo isnaad culuwi la jira ma jiraan ilaa maa kaana qariiba min rasuuli illahi saas sidaan loogu fahmin ou yihaahda inuu isnaad kaleo asna culuwi la yihaaha jiro walow lam yakun qariiban ilaa rasuuli inuu sheega u raba hadalkiisa waxaa laga fahmay culuwi kale mama jiro ilaa maa kaana qariiba min alimaam saasna ma ahan asiga wuxuu ujeeday culuwigaas oo bisanadi nadiif ila nabiy huwa lmutafaq caleyh lakin laysa huwa waxdahu wainama hunaaka culuw aakar wahuwa اqurb min imaamin marka isig wuxuu diiday an yuxsara اculuw kulhu fima ida kaana qariiba ilaa rasuuli اllahi ula jeed dadaad ufahmeen inahu yanfi اculuw ilaa ma kaana qariiba min alimaam saas wa wakaana alxaakima araada bikalaami dalika markuu culuwdan oo nisbiga uu sheegay wuxuu ula jeeday ihbaat اlculuw lilisnaadi loo sugo biqurbihi bisababi qurbihi min imaamin wain lam yakun qariiba ilى rasuuli lah i wlinkaara araada alxaakim bikalaamihi ihbaata alculuwi walinkaara calaa man yuraaci fi dalika ninka ku gaabinayo calaa man lag oo la inkaa oo loo diido yuraaci macnaha fiirinayo fi dalika mujarada qurbi isnaadi ilى rasuuli lahi sal اla alayه wasalam dad kale cagsigooda oo waxa weeyaan waxay leeyihiin isnaad culuwi waxaa lagala jeeda maa kaana qariiba ilaa rasuuli illahi bisarfi nadar can iruwaat oo waxaa weyaan haddii xataa dicaaf mutahaalikiinihi maadaama cadadka uu yaryahay culuwiaa lagu magacaabaya markaasuu asiga xaakim wuxuu yihi labadan keligeed ma kan horane culuwi oo dhan keligiis kuma gaabno midkaana culuwi macno lama ah marka waxaa jira culuwi kaloo nisbi ah wahuwa alqurbu min imaamin saas weya wain kaana isnaadan baha noqdo daciifan walihada mathala xaakim wuxuu ku mihaali dalika bxadiiثi abi hudbata wdinaar wاlashjac waashbaahim wahum dicaaf ninkii rabo macrifata culum اxadiid ha ka raadsado axaadiidaasuu kusoo wariyey asoo mihaalinaya ma ida kaana alqurbu min rasuuli اlahi bisanadin ضaciif aلthaliثu midka saddexaad alculu bالnisbati ilى riwaayati صaxiixayni aw axadihima aw gayrihima min alkutub almacruuf nooca ma xaaki ibnu salaax xagga tartiibta waa looga fiican yahay hadda kan uu soo sheego xaakim uu hadda nooga soo sheegay waa culuw nisbi ah u haddana waxa weeyaan midkaana waa culuw nisbi ah labadi waa isleeyiin marka waxay ahayd in culuw nisbi inta cinwaan looga dhigo marka aqsaamtoodi la sheegay sida xaafid ibn xajar uu horey usoo sheegay alculuw binisbati ila riwaayati saxiixayn aw axadihima aw gayrihima min akutub yani kutubtan bukhaari muslim ay leeyihiin waxa weeyaan markii la warinayo fi zamn ibn صلاح wma bacdahu laa yumkin لأxadi an yaqula qaala الbخaarي inuu yihahdo lakin kana yarwi hadihi الkutub bisanadih marka adiga iyo bukhaarي asaanida idin dhexayn karto haddii ay gaaban tahay bاctibaari gayrika waa culuw nisbi aw ama kitaab kale oo gayrihima suna abi dawud nasaa-i mcjam طabrani kuli waa la wada mid calى hadihi الطariqa alati yashraxuha marka min alkutub اlmuctamada wadalika ma اshtahra aakhira min almuwaafaqaati wاlabdaali wاlmusaawaati wاlmusaafaxa fiiri waa kana wahuwa ma اshtahara aakhiran markii waktigii dambe kuwa oo caan baxay wa waxa waktiga lagu qaaday markii dambe fulan cindahu muwaafaqa maca الbukhaari cindahu ibdaal maca albukaari cindahu musaawaad maca kayta kayta waxaasoo dhan waa waxweyn ma ah waqad kahura waxaa batay buuri waa kusoo mari doontaa muwaafaqaad abdaal musaawaad musaafax maxaa la yihahda mid mido u sheegi doona saa kuu sharxi doon waqad kahura waa badatay ictinaau lmuxadisiina almuta-akhiriina bi hada nooc ir waa kana waktigooda dhan ay ku bixiyeen maca anahu laa daa'ila taxta wa miman wajadtu hada الnawca fi kalaamihi abu bakrin khatiib xaafidu waxaa kamida bu uri dadka noocan inay ka hadleen aan helay khatiib الbغdاdي iyo و bعض شhyوkihi و abو نصr بن makula و abو cabdاللahi الحmaydi aladi jamca byn الصحيiحayn وغayrهm min طبqتهm وmin man jaءa baعdahm dadkaas waa dadka bilaabeen waxa la yihahdo marka waa kana hadirtaan ama الmuwaafaqaة fahiya an yaqca laka alxadiidu can shayki muslimi fiihi maala caaliya bicadadin aqal min alcadadi aladi yaqacu laka bihi dalika alxadiid can dalika ashayk idaa rawaytahu can muslimin canh u fiirsa markaan intaa macnaheeda fahamtid keli muwaafaqada xadiidkan axaadiidtii muslimka ahaayaad adiga warinaysa lakin min gayri طariiqi muslim ashbah ma yakun bilmustakrajaat waxa lagu magacaabo an tarwiya axaadiida shaykin likitaabin macruuf biasaniidi laka min gayri an tamura calى saaxib اlkitaab marka xadiidkan falyakun xadiid inama alacmaalu bالniyaat muslim baa warinaya afar ku warinaya ilى الnabiy sal اla alيه wasalam marka adiga haddaad sanad bilaawdid ood muslim aada martid sagaalay noqonaya haddaad muslim ka wareegatidne sideeday noqonayaan muwaafaqa sidaas kalia ah. leesh waay waxay ku imaan kartaa muslim oo kale inuu hore u dhinto nin asiga la da-ahay oo isla shuuq ay kawada maqleen muslim cumrigii sitiin hadduu yahay waaxid iyo sitiin sana ninkaana ou cumriyo ilaa tisciin sana fiiri marka tan waxay noqonaysaa hal waasiduu siduu ka ridaa ninkaas muslim marka adiga aad wax ka warisid ma heli kartid liannahu baynaka wa bayna muslim wasail baynamaa ninkii muslim lcasri ahaa ayaad wax ka wari kartaa haddii ninkii muslim lcasri ahaa oo lala eh, shuyuuk ahaa aad wax ka warisid marka wuxuu ku gaarsiinaa shuyuukhu muslim yuu ku gaarsiinaa haddaa tiraa muslimaan wax ka warinaya muslim tuwafiya falaysa laka ariiq can riwaayati canhu ilaa can ariiq talaamidatihi fatasdaadu lwasaaid intaas keli a wey marka maxaa kusoo kordhaya fiil ama almuwaafaqatu fahiy an yaqaca laka alxadiidu xadiidka inuu ka inuu kuu dhaco waa sanadkiisa can shayki muslimin fiih muslim sheikiisa yaad xadiidka ka warinaysa caaliyan asoo sareeyo bicadadin aad ku warinay ka yar min alcadadi ka yar aladii cadadkoo yaqacu laka bihi dalika alxadiid xadiidkaas asiga uu kugu ansaxayo can dalika الshaykh idaa rawaytahu can muslimin canhu muslim sheekiisii haddaad muslim ka warisid xadiidkaas uu sheekhu muslim leeyahay haddaad can ariiqi muslim ka warisid cadadki akharu noqona haddaa can gayrihi aad ka warisidna yakunu cadad aqal biwaaxid intaas kale a marka taas muwaafaqa la yidhaahdaa oo wa anaka waafaqta musliman fii shaykihi liannahu ninkan sheeka kuu ah oo aada wax ka warisay wuxuu ka wariyey can shuyuukhi muslim asiga iyo marka muslim labadaan adiga iyo muslim waa sinaateen ya la ana shaykaka waafaqa musliman fi fii shuyuukihi bas muwaafaqada saas u ah ana shaykaka fi hada alxadiid haddaad adiga ka warisood gaabantahayna waa haddii kale bisanadad ku wariso sanadkaas oo ninka muslim la eg o anahu akada can shuyuukhi muslim ninkan iyo asigaa wada ekaadeen low faradna ana axada rawaa xadiiثa can shaykin rawa alxadiiثa can shayki muslim ninkaas iyo muslim laba tilmiid ay wada noqdeen muwaafaqada kaas ayaa laydaha ayb wa ama albadlu famidlu an yaqaca laka midlu hada alculuwi can shaykin gayri shayki muslimin huwa midlu shayki muslimin fi dalika alxadiid ama albadlu famidlu an yaqaca laka inuu dhaco waayo midlu dalika alculuw isnaadkii sareyntiis can shaykin uu kaaga dhaca gayri shayki muslimin muslim sheekiisa aan ahayn huwa sheekaasna mithlu shayki muslimin uu lamid yahay waxa weeyaan an tarwi alxadiid bisanadika can shaykin yarwi alxadiida can shayki shayki muslim tii hore waxay ahayd can shayki muslim keliya a haddana kiyaad ka wareeganaysa sheekh muslimaad ka wareeganaysa waxaad gaari xadiidkii shayku shaykihi yaad gaaraysaa bedel wa adigoo bedel qaadatay can shayki muslimin oo aada hadda muwaafaqa la noqon lahayd yaa bedelkii waxaa weeyaan shayku shaykika wuxuu la noqonayaa bimathaabati muslimin shaykiis oo kale yuu la noqonaya meeshii muwaafaqada sheikh muslim laga raadinaya laga gudbay tii ku xigtay marxaladii kale la aaday wax iska sahlan waqad yuraddu lbadlu ilى lmuwaafaqati fayuqaalu fi ma dakarnaahu إنه موافقة caaliya في shayki shayki مسلم hiya nafsa bcibaara أخرى meesha hadda bedel aan ku موافقة muwaafaqa a lagu dhici ala dhihi karaa liannahu meeshii awal muwaafaqa lishayki limuslim ay ahayd yaa waxaa leeyahay bedelki waxau noqonaa muwaafaqa lishayki shayki muslim ayuu noqonaya waqad yuradu lbedelu bedelki in loo celiyaa dhici karta ila lmuwaafaqa fayuqaalu la yihahdo fi ma dakarnaahu inahu muwaafaqat caaliya fi shayki shayki muslim tii hore muwaafaqada fi shayki muslim tanna fi shayki shayki muslim walow lam yakun dalika caaliyan yuusan ahaanin fahuwa ayda muwaafaqat wabadel laakin laa yuطlaqu calayhi ismu lmuwaafaqa walbadel laguma iطlaaqo waa licadami iltifaat ilayh lama milacsada asoo kale waxa weeyaan mathalan hadda waxaan idhi xadiidkan haddaad muslim ka warisa yakun baynaka wa bayna nabiy sal allahu alayh wasalam thamaaniya uu noqon lahaa haddaad ka wareegatid muslim bisanad aakhar can sheiki u wareegatidna sabca ayuu noqonaya hadii muwaafaqa la yidhah liannahu isnaad caali baa ku jiro laakin haddaad muslim ka warisid iyo haddaad ka wareegat hadday sideed iyo sideed la isla noqdaan waxaa lagu magacaabaa muwaafaqa laakin dadka miday ictibaar siiyaan ma aha wax macno ay keenaysa malaho culuwiyaan ku jiri waxa macnaha keenayo alisnaadu yakunu aqal maa low mararta calaa saaxib اlkitaab lakin waxaan tan loo fiirinayn lianna alcadad waxa weeyaan eh, waa dheeryahay wax macnaa keeni maayo wa ama almusaawaatu fahiya fi acsaarina an yaqila alcadadu fi isnaadi la ilى shayki muslim muslimi wa amhaalihi walaa ilى shayki shaykihi bal ilى man huwa abcad min dalika kaلصaxaabi aw ma qaarabahu warubama kana ilى rasuuli lahi sal اlه alيه wasalam bxayثu yaqacu baynaka wa bayna صaxaabi maثala min alcadadi mثl ma waqaca min alcadadi bayna muslim wa bayna dalika الصaxaabi fatkunu bdalika musaawin lmuslimi maala fi qurb isnaadi wacadadi rijaali musaawaad tii hore waxaa shuyuukhda oo asxaab اkutub ayaa loo fiirinaya tanna waxa weeyaan bisarfi nadar can shuyuukhda lama fiirinay cadadkaa la fiirinay maala ki xadiid baa jiray oo nasaa-i ku wariyay qul huwa allahu huluthu اqur'aan ixdaa cashar nafsan uu ka wariyay ibnu xajar wuxuu leey fi hada اlwaqti waxaan heli karaa isnaad arwi bihada اlmatni wayakunu bayni wa bayna الnabiy sal اla alيه wasalam nafs alcadad lلnasaa-i marka maxay noqotay lama fiirinayo asaaniida intay isaga soo dhacay xataa musanifka saxaabi uu ku yihi maba ahado waxaa loo fiirinaya alcadad aladi rawaahu ibnu xajar hada اlmatn min alasaniid mithluhu mithlu ma bayna الnasaa-i wa bayna الnabiy sal اla alيه wasalam marka musaawaat ibnu xajar oo fi lqarni taasic اlhijri yaa wuxuu la cadad noqday النسائي في القرن الثالث marka waa wax u baahan فعلا lft نظر waa taas oo kale كيف يمكن لأن النسائي isناadkia ku wareegtay afar taaبعين شhan taaبعين hal xadيث keli ah ma helin nin toos taaبعي صحaaبي hore u warinayo uma helin waa dhacda taas oo kale marka مسaaواadka waxa weeyaan أن يتساوى إسناad المتأخر في القرن التاسع أو السابع أو السادس مع من هو من أصحاaب الكتب المشهورة فيكون العدد الذي بين هذا كالعدد الذي بين هذا وذاك saas intaas kl وأما المساواة فهي في عصاaرنا أن يقل العدد inuu yaraado في إسناadka إسناadka ay wax ku warinay inuu yaraado لا إلى شhيk مسلم loo fiiri maayo iyo وأمثاaله ولا إلى شhيk شhيki looma fiirinayo bal ilىa man huwa abcadu min dalika loo fiirinaya ka saxaabi oo kale adiga iyo muslim iyo saxaabigan meeqaa udhaxayso aniga iyo saxaabigaasna isnaadkan naftigiisa meeqaa noo dhexaysa le muslim loo fiirin maayo aw man qaarabahu saxaabiga naga u dhawaado warubama kana ilىa rasuuli الlahi sal الlaه alيه wasalam yani waxaa le bayni wa bayna الnabiy fi hada الxadiid cashara wa bayna wa bayna الnasaa-i في hada الحadيiث cشhرة saas oo kale بحayثu yaqع ou dhacaya baynaka wa bayna الصحaabi مثلا min الcadد مثl ma waqع wixii dhacay wax lamid o min الcadد bayna mسلم wa bayna dalika الصحaabi fatakunu bidalika waxaad ahaanaysaa musaawiyan limuslimin mid la silma maala fii qurbi isnaadi wacdad rijaalihi waaba nin waxaad noqotay markaan min ahli quruuni ilmufadal wa ama almusaafaxatu fahiya an taqaca hadihi musaawaat alatii wasafnaaha lishaykika laa laka fayaqacu dalika laka musaafaxatan ida takunu kaanaka laqiita muslima fi dalika alxadiidi wasaafaxtahu bihi لkوnika qad laqiita شhaykka almusaawi lmslim tanna waxa weeyaan xadiiaad warinaysaa xadiidkaas waxaa loo fiirinayaa ninka awalka hore ninka muslim la sikanay oo la simanay u ahay waxaad ka warinay nin tilmiid oo muslim ka ka wariyey nin lamid ah marka hada tilmiid lam yarwi xadiid can muslim inamaa rawaahu can shaykihi marka ninkan waxa weeyaan maya wuxuu ka wariyay can mili shayki muslim can mili muslim shayki hadii la yihahdo muwaafaqay noqonaysa yani ninaad ka warisay oo la mucaasira min litalaamidati muslim la mucaasiriin ninkan adiga aad wax ka warinaysid muslim kama warin laakiin nin muslim la darajo ah iyuu wax ka wariy markii hore waxay an ah sheikh muslim hadda waxaa weyaan tilmiidaad wax ka warinay tilmiidkaas wuxuu la darajo yahay min talaamidati muslim wuxuu ka warinaya can shaykin huwa min min aqraani muslim marka waxay lamid tahay adigoo sheekaadi eh, oo adiga aad ka warisay kaأnhu saafaxa muslima لأnnahu badla ma kana yarwi can shaykin huwa fi martabati muslim kana lahu الxaq an yarwi can muslim wayakunu qad saafaxahu intaas keli ufiirsa cibaarada markaan وama الmusaafaxaةu fahiy an taqca hadi الmusaawaatu alatii wasafnaha lishaykika inay udhacdo wa laa laka adiga ayna ku dhicin fayakunu fayaqcu dalika laka musaafaxatan id takunu ida takunu waaad id miya mise ida id takunu waxaad ahaanaysaa kaanaka laqiita musliman muslim inaad la kulantay fi dalika alxadiid wasaafaxtahu bihi aad aada musaafaxaytay wa likownika qad laqiita shaykaka aada la kulantay almusaawi limuslim nin muslim la siman yaad wax ka warisay walam yarwi can muslimi huwa lakin rawaahu can an shayki muslim waa nafs masala kusoo laab marka waxa weeyaan maadaama sanadkaani uu ku dhamaanayo nin sheekh muslim mucaasir la ah xadiidkana asaga aan ka qaadanin yaa waxaad la mid noqotay maadaama aad tilmiid u noqotay nin sheekh muslim lacasri ah wa adigoo tilmiid u noqotay muslimka oo kale ay lamid tahay maxay muwaafaqadi dhanta hala fiirin fain kaanat اlmusaawaatu lishayki shaykika fakanat kanat اlmusaafaxatu lishaykika fataqulu kaanaka kaana shaykii samica muslima wasaafaxa tii horan sharaxni kan wa fiiri fain kaanat اlmusaawaatu lishayki shaykika shayki shaykika wuxuu la ekaaday muslim kaanat اlmusaafaxaةu lishaykika fataqul waxaa leey kaana shayki samica muslima wasaafaxahu waxa weyan tii hore oo aan sharaxnay waay oo tilmiid ka hoose midda hadda an musanifku inu dabagediye waxa weeyaan nin muslim lamid ah iyaa sanadka ku dhamaatay tanna nin asiga ka dambeeyo shayku shaykika ayaa wuxuu la darajo noqday fi talaamidati mustawa eh, muslim marka waa asigoo talaamiid u noqdo gacantii geliyu la mid yahay wain kaanat اlmusaawaatu lishayki shaykika falmusaafaxatu lishayki shaykika fataqulu fiiha kaana shayka shayki samica muslima wasaafaxahu walaka an laa tadkura laka fi dalika nisbata bal taqulu kaana fulana samicahu muslim min gayri an taqula fiihi shayki aw shayki shayki cibaaraatkin baa isku daba noqday wain kaanat اlmusaawaatu lishayki shayki shaykika waxa weeyaan shayki shayki shaykika saddex darajo waay inaad wax ka warinay ninka aad wax kas u kasii wariyay ninka saddexaad yaa wuxuu uu lamid yahay fi fii martabati talaamidati muslim wakaanahu saafaxa musliman saas waa fataqulu fiiha kaana shayka shayki samica muslima wasaafaxahu mana ka maqlin laakin ninka darajo ayuu ka maqlay laakin waxay lamid tahay asagoo muslim ka maqlay oo kaley lamid tahay walaka anlaa tadkura laka fi dalika nisba inaad shayki shayki aadan dhihin bal taqulu kaana fulana samica musliman inaad sheekh sheekhnimo iska goysi min gayri an taqula fihi shayki aw shayki shayki dhib badan faa-iidadin uma laa yakfى ma qarsoona bu uri calى اlmutaأmili ana fi اlmusaawaati wاlmusaafaxati alwaaqicatayni laka laa yltaqي isnaaduka waisnaadu muslimi aw naxwihi ila baciida can shayki muslimi fayaltaqiyaani fi الصaxaabiyi aw qariiba minhu fain kaanat اlmusaafaxaة alati tadkuruha laysat laka bal liman fawqika min rijaali isnaadika amkana iltiqaa iltiqاء isnaadeyni fiiha min shayki fi shayki muslim ilى akhiri nafs alcibaara hadana laa yakfى calى اlmutaأmili ana fi اlmusaawaati wاlmusaafaxa alwaaqicatayni laka markii laleeyahay waqaca li hada اlisnaadu musaawaatan waaban ogaano musaawaat looma fiirina hal qof oo sanadkan cadadkiisa iyo kan cadadkiisa imisay isku yihiin a laleeyahay waxa ay shaqo isku leeyihiin mabalaha laakin musaafaxada fi bacdi suwariha anaha iltiqاء maca shayki muslim aw maca lmuslim fi shaykihi aw shayki shaykihi aw fi mucaasirihi a ku jirta labadi in laisu keena ma ahi yidhi markaan uma laa yakfى calى اlmutaأmili ana fi اlmusaawaati wاlmasaafaxa alwaaqicatayni laka laa yaltaqi isnaaduka waisnaadu muslimi aw naxwihi ila baciida can shayki muslimi fayaltaqiyaani fi الصaxaabi aw qariiba minhu musaawaad waa ku caddahay taas waaba la yaqaana laakin musaafaxada fi bacdi suwarihaa saas ma ahin fain kaanat almusaafaxatu alati tadkuruhaa laysat laka haddaysan lahayn bal liman fawqika dadka ka sareeya oo min rijaali isnaadika amkana iltiqaau isnaadeyni fiiha fi shayki muslimin aw ashbaahihi midii aan soo dhaafna haddeertaan waay haddii aada sheekh ka warisid wayaltaqi hada shayku maca muslim fi shaykihi waa waa waa muwaafaqo in kaana yaltaqi fi shayki shaykihi aw man duunahu fi juzءin minhu musaafaxa musaafaxada waxay ku dhaweed weliba talaamiidiis in rawayta can hada alxadiid can shaykin yusaawi aw yakun fi casri talaamidati muslim musaafaxa liannaka qad saafaxta biha muslima ay ku jirta laakin hadda sida uu yihi laba suuro ka dhig ayb markaasuu uri amkana iltiqاء اisnaadeyni fiiha fi shayki muslimi aw ishbaahi wadaklat اlmusaafaxatu xiinaidin almuwaafaqa faina macna اlmuwaafaqati raajicun wuxuu u laabanayaa ilىa musaawaatin wa musaafaxati maksuusa id xaasiluhaa waxa weeyaan ana bacda man taqadama qaar hormaray dadka hormara qaarkood oo min ruwaati isnaadika alcaali saawaa aw saafaxa muslima aw lbukhaari likownii samica minman samica min shaykhihima maca taakhiiri abaqatihi can abaqatihima kan waa midii hadda macruufka la yaqiin musaafaxa musaawaadka waaba la yaqaanaaba waa taa in laga bixiyo meesha weyaan laakiin musaafaxada haddii an taltaqiya maca muslimin fi shaykihi aw fi shayki shaykihi bicadadin aqal mima low mararta calayhi fahuwa waa juzun min almusaafaxa laakin waa inuu sanadkii bictibaar maa low mararta calaa muslim yakunu akar ou noqonayo haddii aad ka wareegatidna yakun aqal saasaa lagu heli karaa culuwi nisbiga ah fiiri markaas markaasuu yihi faina macna اlmuwaafaqati raajicun ilaa musaawaatin wa musaafaxatin maqsuusa id xaasiluhaa muwaafaqadii waxaa weeyaan ana bacda man taqadama qaarka adig kaa horeeyey oo min ruwaati isnaadika alcaali saawa aw saafaxa muslima oo nin muslim sanadkaada wuxuu ku dhawaa ku dhamaaday nin muslim la mucaasir ah saawa musliman ama nin muslim talaamidiisa la ekaaday saafaxa muslima labadaasay noqonaysa aw الbخaarي wa likownihi samica min man inuu ka maqlay samica min shaykihimaa bukhaari iyo muslim shuyuukhdooda nin ka maqlay yaa sanadkaada ku dhamaaday maca taأkhiiri طabaqatihi can طabaqatihima ninka oo muslim iyo bukhaari shuyuukhdooda wax ka warinaya yaa cumrigiisa dheeraado daba dabaqadiisa ay dib martay taasaa marka waxay kuu siisay inay sanadkaada ninkaas gaarsiisid oo ula ekaada markaan bukhaari iyo muslim min hadi ljiha uu kala ekaado taasay fursa kuu siisay ayb wyuujad fi kahiiri min alcawaali almukarajaة liman takalama awala fi hada الnawci wa طabaqatihim almusaafaxaatu maca almuwaafaqaati walabdaalu lima dakarnaa wayuujadu waxaa la helaa fi kahiiri min alcawaali kutub oo ajzaa xadiiثiya cawaali loogu magacaabo almukarajati la takriijiyey oo liman usugnaaday takalama awala kasoo hadlay fi hada الnawci wa طabaqatihim waxaa laga helaa almusaafaxaatu maca almuwaafaqaati walabdaal inay isku kulmiyeen oo marna muwaafaqadii naftigeeda ay musaafaxa ku magacaabayaan oo musaafaxada naftigeedana bed abdaal ay bedel ku magacaabayaan laakin sidii ibn xajar uu sheegay musaawaad cilaaqa waxaan sanad maba loo fiirinayo bas waxaa loo fiirinaya labadan inay wada egyihiin khalaas muwaafaqana an tuwaafiqa axad alkutub almusanafa fii shaykihi bedelkana waa fii shayki shaykihi musaafaxadana maca talaamidatihima bas intaas keli abaya sida lagu fahmi kara saasu haddii tilmiid aada isnaadkaada ku dhamaado nin la eg tilmiid muslim musaafaxa lagu magacaabaya oo adigoo tilmiid unoqotay muslim wa kaanaka saafaxta muwaafaqada anaka waafaqta muslima fi shaykihi bisanadin aqal mima low mararta caleyh alabdaalna waxa weeyaan fi shayki shaykihi musaawaadna bictibaari alcadad kam huwa faqad intaas weya marka adiga macnahaas madaxa ku qaado kadib laqbadana ku firi ayb uma aclam ana hada الnوع min alculuwi culuw taabic linuzuulin uma aclam waxaad ogaata ana hada nawca min alculuwi culuwun taabicun linuzuul culuwun ayaa kamid a taabicun linuzuul yani ma min culuwin ila muqaabiluhu nuzuul id lowlaa nuzuulu dalika alimaam imaamkaas inuu soo degay ma ahaateyna fi isnaadihi lam taclu anta fi isnaadika sideedaba culuwan ninkan mutaakirka wax dheeraad u asiga keeni ma ah laakin wuxuu fiirsanayaa fi bacdi alasaniid alatii xasala lilmutaqadimiina nuzuul sida aan sheegna oo kale nasaa-i oo kale caadatan afar afar ruwaaduu ku wariyaa ila nabiy sal alla alayh wasalam marka fi axad almutuun yaa wasaaidii ay ku badatay toban ninka tobanka ay ku baday markay noqotay wuu fiirina xadiidkaas naftigiisa isnaad kale ka yar oo asiga nabiga gaarsiin kara nafs alcadad gaarsiin kara laakin alrijaal gayru rijaali haaulaai meesha ay muslim ma nasaa-i oo kale fi dalika alisnaad oo kow iyo tobankaa shan kamid ee taabiciin wa adiga markii raggaada la fiiriyana kulligood waa fi lqarni saadisi walkhamisi waraabici dad la yaqaano macno weyn ay leeyahayn weeyaan marka min xayu tirada un bay iskala mid yihiin min xayu rijaal isla mid ma haulaai min asalaf saalix aima kibaar wa haulaai fi majaahil alquruun almudlima waxa oo isku dhowna ma ahaan karaan marka marka waxaa lagu leeyahay culubaa jira lagu leeyahay bictibaari اlawaliin waa nuzuul wa bictibaari mutaakhiriinna waa culuw weeyaan وكنت qad قرأت بmrو على شhيkina المkثر أbي المظفر عبدالرحيم بن الحافظ المصنف أbي سعد سمعاني رحمهم الله في أربعي أbي البركات الفراوي حديثا an ku dul akriy bu ri ادعىa فيhi ou sheegtay أنه أنه كأنه سمعه huوa أو شhيkه من البخاaري xadيiثkan wxuu ri sanadka aan u haysto wuxuu lamid yahay aniga oo oo bukhaari ka maqlay liannahu min sanadihi ila اnabiy marka loo fiiriyo min sanadi bukhaari ila nabiy isku dhawaatay markaasu ama shaykayga wuxuu lamid noqday kaanahu samicahu min الbukhaari faqaala shayku abulmudafar waxau iri laysa laka bicaalim adiga wax dheeraad oo culuwi malihi walaakinahu lilbukhaari naazil buuri bukhaariyaa degay oo sanadkiisa dheeraaday yaad adiga umalaysaa inaad culuwi heshay culuwi adiga ma aha adiga nafsa sanadleed wax ku warisa lakin الbخaarي في hada الxadيiث bالذات kahurat الwasائط aw الأsاnيd cindahu bas markaasuu ibn صلاح hada xasn لطيف ykdashu uri waxaa weeyaan wuu durayaa wجه hada النوع min الculuw waxa culuw lagu magacaabo o dhan hadii lasii fiiriyo waxa weeyaan naqsi baa gelayo hadiiba la ogaado ana kula ma yudacى calى anahu culuw laysa culuwa inama huwa bاctibaari نزul aakharin hadayba noqotay wax weyn ma soo kordhaya ma ah ayb الرaaبع midka afraad min anwaaع الculuwi almustafaadu min taqadumi wafaati الraawi weeyaan waa culuwi hadeetaan an dadka hadla ay jirin waa sanad oo nin aad ka warisay lakin hada الrajul اladي rawayta canhu qad twufiya baciida bsarfi الnadr can tuuli sanadi wa qisarihi lama fiirinayo laakin ina tilmiid u noqoto sheikh maata qabla hamsiina sana nooع min التmayuz waay لأnnahu yataratab an yacluwa bika man jaءa bacdak ninka adig kaa wariy sanadkaada wuu dhawaanayaa ninkaas min anwaaع الculuwi waxaa kamid almustafaadi almustafaadu min anwaaع اculuwi almustafaadu yaa kamid laga faaidaysto min taqadumi wafaat الraawi raawiga oo wax ka warisay dhimashadiisa hormarta mithaaluhu waxa weeyaan maa arwiihi can shaykin waxaan ka warinaya akbaranii bihi can waaxidin iiga wariyey can اbayhaqi اxaafidi can اlxaakimi abi cabdillaahi aclى kaasaa sareeya wuri min riwaayati lidalika aan wari can shaykin aan ka wariyay akbaranaa bihi iga ii kabray can waaxidin iga kabray can abi bakr bni kalf can ilxaakimi wain tasaawa isnaadani fi lcadad ir hadirtaan xaakim sanadka hore muxuu kaga wariyey can shaykin can waaxidin can ilbayhaqi can ilxaakim waxa weeyaan saddex buu kaga wariyey kan dambena saddex buu kaga wariyey asanad min xayث alcadad waaxid waay waa isla waa isla siman yihi laakin wuxuu ku leeyahay kan horaa sareeyo culuwi ah maxaa yeele waa litaqadumi wafaati اlbayhaqi calى wafaati ibni khalf ibni khalafkan oo haddaan uu ka warinayo xaakim ka warinayo iyo bayhaqi oo xaakim ka warinayo labadaas tilmiidka ah waa isla tilmiid lakin axaduhumaa twufiya mqadama binisbati lilaakari wuxuu ri wuxuu ri markaas wa in tasaawi isnaad litaqadum wafaati calaa wafaati liana albayhaqiya maata sanata thamaanin wahamsiina waarbacimia afar boqol iyo konton iyo sideed wa maata bnu khalaf sanata sabcin wa thamaaniina waarbacimia yiri markaan xadiid aada ka warisay sheekh dhintay afar boqol iyo konton iyo sideed aclى mima low rawaytahu can shaykin maata can arbacimiya wa hamaani wa sibciin meeqa sana udhaxayso maa yuqaarib halaaثiin sana marka culuwdan waxaa laga fiirinayaa yani bاctibaari اlwafaadi wa lakin bاctibaari اlasaniid nafs الshay weya bal waxaa lagu magacaabi karaa liman yarwi an an khalf inuu axyaana yakunu aclى sanada inuu noqon karo lakin hadda maadaama anta tarwi can shaykayni axaduhmaa twufiya qabla اlآakar bثalaaثiina sana nooع min alculuwi waay waruwina can abi yaclى الkhalil ibn cabd llahi الkhalili alxaafid raximah اllahu taعala saaxib kitaab اlirshaad qad yakunu اlisnaadu bculuwi calى gayrihi bitaqadimi mowti raawih waa nafs akalaam hadirtan aan soo sheegay culuwi waa la heli karayaa bitaqadumi mowti raawih xadiidkaas ninka wariyey dhimashadiisa hormarta wain kaana mutasaawiyeyni fi lcadadi haba noqde wamathala dalika min xadiidi nafsihi mithlu maa dakarnaa wuxuu ku miithaaliyey axaadiis ou shuyuukhka warinayo oo cadadna ay isla mid yihiin laakin wafaatu axadihimaa mutaqadim cala alaakhar sida aniga aan kugu miithaali buu kuleeyahay bayhaqi iyo ibnu khalaf aan kugu miithaali uma ina hada kalaam fi lculuwi اlmabniy calى taqadumi wafaati اlmustafaadi min nisbati shaykin ilaa shaykin waqiyaasi raawi biraawi uma ina hada midkan kalaamun weeyaan fi lculuwi laga hadlo almabniy calى taqadumi اlmuwafaati dhimashada horumaritaankeeda lagu dhiso almustafaad laga faa min nisbati sheikhin ilaa sheik aw waqiyaasi rama biraw waa cadad ma ahatan yani maa yurwa can hada sheikh bictibaari maa yurwa can hada sheikh labadooda yaa hor dhintay kanaa hor dhintay oo kala wa marka wax hadda weyn oy soo kordhinay malaha وأma الcluو المستفاad min مجرد تqdم وفاة شhaykika min غayri نظر إلى قyاasi braaw آخر faqad xadh bعض أهli hada الشhأن بخمسيiنa سنة hadii la yihaahdo yani culuwi oo ku xiran dhimasho hori ayadoon loo fiirinayni sanad hadii la yihaahdo maxaa la dhihi karaa ninkaan sanad culuwi o haystaa goormaa la dhihi karaa waa markuu sheekhu asiga ka wariyey haddana uu joogo konton sano ka hor uu ninka dhintay wa anta laazilta mawjuudan wa tilmiida liman maata qabla khamsiina sana saas oo kale wa ama alculuw lmustafaadu culuwda laga faa'idaystay min mujaradi taqadumi wafaati shaykika sheekaada dhimashadiisa horumaritaankeeda culuw laga faa'idaystay min gayri nadarin ilaa qiyaasi bira biraawin aakhar soon raawi kale loo fiirinayni dhimashada keli a ah la fiirinayo faqad xadahu bacdu ahli shani waxay ku taxdiidiyeen bikamsiina sana waxaa lii ninkii ninkii riwaayo haysto can shaykin ka haysta tuwafiya qabla kamsiina sana waha laa yazaal calaa qeyd اxayaat waxaa la dhihi karaa bimujaradi hada culuw isnaad la dhihi karaa laakin waa culuw isnaad khaas biish bilwafayaat bas وذلika ma ruwinaahu عan abi عaliyin alxaafid الnaysaburi qala samictu أحmed bn cmayr الdimashqi wa kana min arkaan الxadiiث yaqulu isnaadu خamsiina sana min mowti الshayki isnaad culuw isnaadu culuwin o yiri ninkii isnaad haysto sheekh uu ka wariyey sheekaasna u dhintay qabla خamsiina sana isnaadkiisa culuwi a waana laazimaysaa oo ninkaan hadduu cumrigiisa dheeraado خamsiin sana ka sii noolaado hadhow hadduu ninkan wax laga wariyo mi-ata sana hal raawi keli ayuu haystaa markaas sanadka waa gaabana baynamaa haddii ruwaadki ay fii khilaali cishriin sana wada dhintaan ams kamsa min aruwaad fii miati sana ay u baahan tahay baynamaa hada yucawidaka can kamsi min alashkaas wfi wfيma narwi عn abi cabdالlah bn manda alxaafid qaala إida mara calى isnaadi halaaثuuna sana fahuwa caalim bui ninkii sanad haysto ninkii uu ka warinay soddon sano ka hor u dhintay isnaadkiisa waa caali buuri wa hada awsacu min alwal alkhamisu alculuw lmustafaadu min taqadumi samaaci adigna waxaa wey dhimasho ma ah waxa weeyaan sheekaan maalintaas xadiidkan ka maqashay iyo maanta markii loo fiiriyo konton sano yaa kasoo wareegto walow sheika haba noolaada aduu raba samaac wa alculuw lmustafaad min taqadumi samaaci unbina can mحamed bni naصir alxaafid can mحamed bni طahir alxaafid qaala min alculuwi taqadumu الsamaac ninkaan marka aad ka maqashay inay horeyso qultu waxau uri wakahiiru min hada yadkulu fi الnawci اlmadkuuri qablahu wa fiihi ma laa yadkulu fi dalika bal ymtaazu canhu mithlu esh an yasmaca shaksaani min shayki waaxid wa samaacu axadihima min sitiina sanata mahala wa samaacu اlaakhari min arbaciina sanata waxa weeyaan hadda waa isku soo dhawey saas maba ahayn inuu ku mithaaliyo waxaa laga yaabaa mathala maalig oo kale mucamar waay tisciina sana famaa zaaduu noolaa maalinkuu u fariistay litaxdiid wa cumruu cishruuna sana ninkii xadiid ka maqlay iyo ninka markuu tisciin sana gaaray xadiid ka maqlay labadooda tilmid limaaligay u yihiin laakin bayna samaaci hada maca samaaci dalika meeqaa udhexayso maa yaziid calى sitiina wa sabciina sana taqadum samaac waa markaan waxaa looma fiirinayo wafaad malik looma firin lakin taqadumu man samica min malik mutaqadima calى man samica mutaahira sitiina sana yaa udhexaysa taqadum samaac wa ayb faida tasaawa sanadu ilayhima haddii labadii oo sanadka uu usinmaano faاlisnaadu ilى اlأwl aladii taqadama samaachu aclى haddii labadii nin oo maalik sidaas wax ugu wariyeen haddii isnaad looga wariyo labadoodii oo labada isnaadka looga warinana ay siman yihiin bayna hada اlinsaan wa bayna man akada can malik mutaqadima arbaca udhexayso waman rawaahu canhu mutaakhiran arbaca cadadki waa siman yihiin lakin waaa le hada culuwi weyaan lana samaaca hada mutaqadim haddii sanadkii ay isdhinaanna waaba kala duwan yihin fahada anwaac culuwi al istiqsa walidax shaafi anwaac culuwi weeyaan culuwi anwaacdiisa cala listiqsa iyadoo lagu xeel dheeraado iyo walidax shaafi iyadoo aada loo siiba bayaaniyo waxaan ka tegay mala buu kuleeyahay وأmا ma ruwinaahu عن الxاaفظ أbي طاhر السلفي رحimه الlه taعالى min qwlه min أbyاt bl clو الxadيiث byna uli الحفظ والإتقاn صحة الإسناadi ou yihi i وma ruwinaahu waxaa noogala weliya عن الwزير نظام الملك min qwlه عndي أن الxadيiث العاalي ma صح عن رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم وin blغت rwاaته مئة فhذا ونحوه laysa min qبيل العلو المتعاarف طلاaqه byn أهل الحdيث wuxuu leeyahay aبطاhر السلفي السلفي wuxuu yiriyey oo oo شhcirkan ku yiri yihi bl cلو الحdيث xadيث culugiis waxaa la yihahda byna أولي الحفظ والإتقاn dadka oo ahlu xifdiga iyo iتقاanka waxay culu u yaqaanaan صحة الإسناadi bay u yihi ninkaas hadal ku yihi iyo wma ruwinaahu can wزيr نظاm الملك min qwlihi cindي أن الxadيiث caalي ma صxa can rasuuli الlahi وin balغت rwاaته مئaةa سنة ou yiriye fahada wanaxwuhu intaan iyo wixii lamida laysa min min qabiil الculuwi culuwi noociisa kamid ma aha almutacaarafi iطlaaquhu culuwi lagu yaqaano bayn alxadiiث wainamaa huwa culuw way min xayثu الmacnى faxasb yani hadda hadalkan dambe haddaan qabano oo abu طaahir السلفي uu yiriyey iyo wزيr نiظاam الmlki yansif جamيiع anwaaع الculuwi saabiqa marka iبnu صلاح uu ka dagaalamaya hadalka nimankaa naga soo guuriyey oo diidaya waxayn culuwi ku magacaawno o inaysan culuwi ahayn لanna wuxuu ri hadda u leya ana xadiiث الcاalي ma صxa sanadhu can rasuuli الlah macnaha waxa wixii kale culuwi ma aha alqurbi min imaamin aw muwaafaqa aw ilbadel waxay tahay mala buuri ficlan hada alkalaam kalaam oo yani macquul jiddan in waxaana lagu daalin oo waxbana aan hadda soo kordhinaynin in la yihahdo alculuw huwa alqurbu min rasuuli illah wain ijtamaca alculuw maca sixati sanad fahada gaaya haddii la waayo xataa yabqa lahu miizat lculuw walaw kaana fiihim daciif marka ibn salah wuxuu ku daalay buu ka dagaalama wuxuu ri hadalkaas ay sheegeen waxaa la dhihi karaa waa culuw min macnan aakhar laakin culuwigii la yaqiino ninkuu soo fasiro ahlxadiidka yaqaanaan midka aan kuu sheega weyaan marka taasuu ka dagaalamay ayb wa ama النزul fahuwa ضد الculuwi wma min qism min aqsaam الculuwi الخamسة ila wdidhu qism min aqsaam النزul fahuwa idan hamsatu aqsaamin saasuu culuwi waxaa laa bididdi tatabayanu lashyaa shay kasta badidkiisa waa lagu garanaya marka wa ama nuzulu fahuwa did lculuwi wamaa min qismin ma jiro min aqsaami lculuwi hamsa ilaa wadidhu muqaabilkiisa waxa weeyaan qismu min aqsaami nuzuul fahuwa ida nuzuulkii idan hamsatu aqsaamin wa tafsiiluhaa hamsadaas in lakala bixiine yudraku min tafsiili aqsaami اculuwi culuw aqsaamtiis oo la fasilo calaa naxwi maa taqadama sharcuhu mathala ninkii hadda muslim laekaanay hadduu laekaan waayo ou ka hoos maro meeshii ay macnaha ka ahaan jirtay muwaafaqa nuzuul bay noqonaysaa ninkii min shayki shayki haddii ay noqoto nafsi shay musaawaadkii haddii la waayo oo saara cadaduka akthar min cadadi man rawa alxadiid waxau noqday nuzuul sidaas un baad ufiirinaysa wa ama qowl اxaakimi abi cabdillahi lacala qaa'ila yaqulu النزول ضد العلو فمن عرف العلو فقد عرف ضده وليس كذلك فإن للنزول مراتبا لا يعرفها إلا أهل الصنعة في آخر كلامه فهذا ليس نفيا xaakim baa wuxuu yihi lacala qaa'ilan inuu yaha dhici karto annuzuulu did lculuwi oo saas ku kaabsamo oo khamsa bikamsa ay noqoto markaasuu yihi faman culuw faman carafa alculuwa ninkii yihaahdo faqad carafa diddahu ninkii saas yihaahdo xaakim wuxuu ri walaysa kadalika faina linuzuuli maraatib ou leeyahay laa yacrifuhaa uusan garanayni ilaa ahlu sanca ilaa aakhiri kalaamihi marka xaakim wuxuu leeyahay culuw kasta nuzuul muqaabil malaha waxaa jira nuzuul laysa muqaabilhu culuw yaa xaakim yaa saas yiri markaasuu ibnu salax uu leey fahada laysa nafyan ma aha xaakim inuu diidayo likowni nuzuuli diddan inuu yahay lilculuwi cala alwajhi aladi dakartuhu bal nafyan buu ula jeedaa uu noqonayaa waa likownihi yacrifu yucrafu bimacrifati اlculuwi bal nafyan kalaamka xaakimka wuxuu diidaa waa likownihim nusuulka ahaanshadiisoo yucrafu lagu garanayo bimacrifati lculuw xaakim waxau leeyahay ma diidana inuu ana nuzuul ana culuwa diduhu nuzuul inuu yahay ma diidano laakiin wuxuu diidan yahay bimujaradi macrifati lculuwi yucrafu nuzuul ou diidan yahay waxau leeyahay ana hunaaka nuzuula laysa bimuqaabilihi culuwun taasaa jirta buu leeyahay markaasuu leeyahay wadalika yaliiqu wuu uqalmaa bima dakarahu xaakim wuxuu sheegay huwa nafsuhu fi macrifati اlculuwi waxa weeyaan maadaama xaakim aqsaamtii culuwi kitaabkiisa macrifatu culum xadiid uusan ku dhamaystirin yaa wuxuu ri markaa nuzuulkina waxa weeyaan nuzuul badanaa jiro culuwigaas muqaabal aan u ahayn markaasu waxau leeyahay wadalika midkaas yaliiqu wuxuu ku haboon yahay bima dakara huwa xaakimka waxu sheegay fi macrifati اlcuruudi fainahu xaakimkii qasara fi bayaanihi curuudi inuu cadeeya wuu gaa ka gaabiyey iyo wa tafsiilihi walaysa kadalika sida uu sheegayna ma aha walaysa kadalika de walaysa kadalika saasna maha maa dakarnaahu naxnu anaga waxaan sheegay fii macrifati اlculuwi aan ku sheegnay saas maa sida xaakim culuwi usheega anaga uma sheegin fainahu inamaa dakarnaahu mufasalun tafsiila mufhima limaraatib الnuzuuli ulajeedada waxa weeyaan waxau leeya xaakim masalan haddii culuwiga uu shan ahay labo kale ka sharxay markaasuu nuzuul badan sheegay oon sharxi aan labadii ka badan oon muqaabalaynayn marka waxay noqotay ana nuzuul cindahu ina bacd الnuzuul cindahu laysa ma maa yuqaabilhu min alculuw cinda alxaakim aniga wuxuu ku leey ibnu salax haddaan ahay culuwi markan istiqsaa ku sameeyey waxay keentay markaan jamiic اlculuwi an yakuna fi muqaabilihi nuzuul waa iskeeneen marka marka haddii loo fiiriyo oo la yihahdo walaysa kulu culuwin muqaabilhu nuzuul yanطabiq calى kalaam اxaakim leesh liannahu lam yufasil fi maraatib اlculuw kama yanbagi fatarataba calى dalika an yakuna cindahu min الnuzuul maa laa yuqaabilhu alculuw laakin aniga oo ibnu salaaxa maya liannii dakartu jamiica anwaaci alculuwi fatantabiqu calaa jamiici anwaaci nusuul sidaas weeyaan ma lagu celiyaa mase waa intaas saxwa mafhuum uma ina nuzuula mafduulu marguubun canhu buuri ina nuzuula a nuzuulka oo sanadki inuu dheeraado ah mafduulun mid laga fadli badan yahay waay mafduul iyo faadila lakala yihaaha margub canhu mid la nacno waaye wاlfadilaة lilculuwi daa'ima calى ma taqadama bayaanuhu sidaas weeyaan waa iska macquul مبدئيا أن كل كل ما كان السند أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أرغب وكل ما كان أبعد فهو أبعد أيضا taas waa مبدئيا لakin waaa le qad يqترن بالمفضول ma يجعلهu فاضلا sidaas weyaan hadda أنbiyada markii la tirinayo oo labade waxaad arkay nebi kastaba wax baa gooni ilaahay oo ugu fadilay marka lakin kwn hada النبي yfdل عalى غayrihi min الأنbiyاءi fi hadi الخصلة laa yaعnي أnhu is أfضل minhu min حayث الجملة لأn mع الآkخarيna min الفضائل ma laysa cindahu marka hadda fir نزuulki أحيانا يkون أفضل من العلو إذا كان النازل بسند صحيح ثقاaت متصل أفضل من القرب الذي فيه ضعف ما في أي خلاف سندka oo ko iyo toban isناad lagu warinayo بسند صحيح أفضل مما لو روya بسند آخر بثلاث رواة ومتنه ضعيف بسبب ضعف أحدهما لأن سند كان طويل تترتب عليه صحة السند والعمل به وهذا لا يعمل به المتن إذا ما الفائدة من القرب يعني عموما saas w وحkى بن khلاad عن بعض أهل النظر أنه qاaل inuu yihi التنزل في الإسناad أفضل qaara waxay yihahdeen in sanadkii hoos loo dego yaa أفضل ah واxtaja lahu bma macnaahu wuxuu uxujaystay oo loo واxtaja lahu wuxuu uxujaystay waxa weyaan waxtajalow waxa weyaan yani ninaa a mas'alo sheegtay waxau i masalka xukumkan waa xaraam adiga waxaad leedahay wadaliilu adaa usamaynaysa marka waxaad leedahay ana axtaju lahu asiga xujo ma sheeganin laakin anta dakarta lahu xuja ibnu khalaada marka xujada usheegay anahu yajibu اlijtihaadu baa waajib aburi iyo wanadaru fi tacdiili kuli raawin iyo wa takriijihi fakula wa takriijihi miya في تعديل كل راوي تجريحi صح لأنه مقابل التعديل تجريحa صح ku ah فكلما ازداadوا كان الاجتهاaد أكثر qora waxay yihahdeen xadيiثka ناaزلka ahaa yaa فيican markaas markii la weydiiya waxay yihahdeen wuxuu ku fadli badan yahay لأnه raawi kasta in in tarjamadiisa la raadiyo اتصaalkiisa la tacabkiyaa badanay baynamaa saddex inaad utarjumto inaad afar utarjumto waa kala waa kala dhib badan tahay min hadihi الxayثiya النزول أفضل bay yihahdeen لأnnahu dhibkiyaa badanay lakin hal الغاaية huwa مجرد إتعاab النفس aw aw الوصول ilى النبي صلى الله عليه وسلم yaa fiican cibaadada ma aha mid waxaa jirta cibaadaad تktarinu bha الmashقة بنفسha laysat maqsuda mashaqadi mathalan had jirtaan safarka oo kale mashaqo waay ayib jihaadka waa dhib oo mashaqo a ah waay laakin ma dhehaysid anaa utcibu nafsi bimili ma alqaahu fi ljihaad min almashaqa xataa yakun lii min ajri mila maa yakun lii fi ljihaad ma laga aqbalay mathalan gurigaada inta ku yaallo masaajidka laba tilaaba u jira waxaad leedahay intuu aniga jirka i bataan soo wareegaya saddex kilomitran soo socona laysa saxiixa waxaan rabaa tilqaa-iyan gurigaadi iyo masjidka tilqaa-iyan ay u kala dheer yihiin khadawaadka waa laga ajirsiinaya laakin an taqsida anta almashaqa bidaatiha litaxsula laka alajri laama lagaa yeelay marka mashaqada taktarin bilcibaada bidaatiha laa tanfasilu tujar caleyk laakin an tabxatha can ilmashaqa binafsika la sidaasa farqiga u dhexe marka nimankan waxay leeyihin aniga aan raadina sanad oo mutaahir ah xataa yakuna lana ajru أكثر مما لو كان قريب laga yeeli maayo وهذا مذهب ضعيف الحجة buri وقد روينا عن علي بن المديني وأبي عمر المستملي النيسابوري أنهما قالا النزول شؤم يعني in xadيiثkii سندkiisa ou dheeraado waa baas weyaan sh hadiiba lag وهذا ونحو مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول نزuلka qaarkiisou gaar ku yahay فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجعة على فائدة العلو فهو مختار غير مردود مثلا حديث aad aragtay متنigan يروى بسندين أحدهما قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعلو لكن فيه انقطاع ورأيت بسند آخر نازل marka tacdil can alqariib ila النزul hada lfaa'ida raajix ceeb ma ah laakin waxa weeyaan xadiid yurwى bثalaaثati ruwaad wاlآakar bخamسة wاladي yurwى bثalaaثة aqwى min aladi yurwى bخamسة fatacdil can aثalaaثة ilى الخamسة hada marduul oo mash-uum ah leesh لأnnahu biduni faa'ida raajixa saas weyaan wa hada wnaxwu marka le نزulka waa shumi mima jaa wixii yimiday qeyb ka taha fii dami nuzuuli nuzuulka oo la caayo oo ku yimiday maksuusan waxaa lagu gaarayl bibacdi nuzuuli nuzuulka qaar kamid a ah. maxaa yeelay fa ina nuzuula degitaanka idaa tacayana hadduu caynooba duuna culuwi culuwiga la-aantiisa ariiqan inuu u noqdo hadduu culuwi faaida aan lagu helaynin haddii nuzuulku lagu helayo ilaa faaida raajixa calaa faaidati اlculuwi fahuwa mukhtaarun waya ayru mabduu mid la nacan aan ahayn hadii haddii sanadkii dheeray faa-ide lagu helayo oo aan kii culuwiga lagu helaynin ay jirto waxa weeyaan waa mukhtaar waa la doortay buu leh wallahu aclam sala allahu wasalam ala nabina